kula noqoto waad gefi kartaa marka sibaad u fasiratay sibaad u qaadatay xaqina sidii kalou noqday marka sunadii nebigu waad khilaaftay laakiin macduur baa tahay liannahu sibaad u fahamtay adiga fa yucdara bibacdiha haddayna jirin markaan faqad akhطa'a khaطa'an gaf buu gafay laa cudra fiihi cindana annaga haddaan nahay sida noo muuqata ninkaas wax cudur ilaahay agtiisa uu ku leeyahay wallahu aclam fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo nin wax yidhaahdo hal yaftariqu ma kala tagsan yahay macnaa qawlika xujatun aada leedahay ma isku mid maa wax allaale wixii waxaan waa xujo aad tiri mase xuja duuna xujaa jirto saasaa la yidhi wax kastoo hadda waxaadna soo tiri aayadii ilaahay kitaabkiisa xujo weeyaan sunnada nebiga xujo weeyaan khabarka mutawaatirka xujo weeyaan ijmaac muslimiinta xujo waay qiyaaska hadduu jeli yahay xujo waayo marka waxaasoo dhan misku hal daraja mase waa kala sarreeyaan saasaa la yidhi qiila lahu waxaa loo leeyahay in shaa allahu nacam way kala tagsan tahay fain qaala hadduu i yidhaahdaa faabin daalika arrintaas cadday hadduu u yidhaahdo qulnaa waxaan leenahay amaa maa kaana wixii ahaaday nasa kitaabin kitaabka ilaahay wuxuu cadday kitaabkoo bayinin cad aw sunnatin maa kaana nasa sunnatin sunnada nebiga waxay caddaysay sunnadoo mujtamacin calayhaa lagu ijtimaacsan yahay falcudru fiiha maqtuucun cudri taas ma jiro falcudru fiihaa loo helaahu maqtuucun weeyaan oo qofkii cudur loogu heli kari maayo walaa yasacu shaku qofkiina inuu shakiyo uma waasac aha fii waaxidin minhumaa labadaas wax kamida kuma shaki karo sunnada nebigoo dad badan ay soo guuriyeen macnaheedana ay waadix tahay iyo qur-aankii oo macnihiisa uu waadix yahay aayaddiio laba macno laga hadli maaye horta taas waxaa leeyahay ninkii khilaafa cudur mala arrinteeda maqduuc weeyaan waman waman imtanaca min qabuulihi ninkii arrintaas inuu aqbala ka reebtoodaane ustutiiba ninkaas waa la tawba weydiinaya waxaa leeya tawba keen haddaad diididne madaxa lagaa goynaya sidaasay ahaan jirta waxaa aada u adag sideedaba haddaanan la helin xugum islaami ah oo dadka dhabta ku hogaamiyo waxaa aada u adag dadkaanoo dhan inaad adiga aada caqligaada ku qanci kartid way adagta walidaalika dad badan dahabi iyo waxay leeyihin dad badan yaa jiro oo maanta haddii lidaa xujaha lagu qanciyo aan la gaari lahayn laakiin muslimiinta markay dhulka qabsadeen ay xoog ku qabsadeen dadkii ay soo dhex galeen markaa horta madax islaweynki ninkii markuu ka baaba-ay madaxoodii wuxuu suuro gal u noqday inay horta wax maqlaan laakiin qofka markuu mutaxadi joogo meel kale joogo horta inuu wax kaa maqlo diyaar uma ah walidaalika ilahi wuxuu uri waqaatiluuhum xataa laa yakuuna eh, xataa laa takuna fitnatu wayakuuna addiinu kulluhu lilah yani taas ma aha dadkii o dhan diinta xooga lagu soo wadageliya ma ah laakiin markii kelimada sar islaamka ay yeeshato dadka waxay helayaan dhaga ay wax ku maqlaayaan markaasay xaqa maqli kareen marka musanifka hadda wuxuu ku leeyahay dadkaas saan waa war waa caddahay sunadii nebiga saanay u fiican tahay maanta dhan kuma qancin karti laakiin seefta markii la duldhigo markaasuu si fiican u maqlaya walidaalika ninkii eh, jacd ibni dirham la dhihi jiray waa nin oo jahmi ahoo muctazili abuu ah ahay markaasuu wuxuu uri in allaha lam yatakid ibraahiima khaliila yuu ilaahay ilaahay ibraahim khaliilka ma yeeshan ilaahay maa khaliil yeeshanay isaga wax buu dadka inuu kelima oo baatil inuu dadka ka dhaadhiciyu doonay nin khaliifo markaa ahaayo meesha madax ka ahay maalin ciid bay ahayd yani markaasuu uri ayuha annaasu daxuu taqabal allahu daxaayaakum fa inii mudaxin biljacdi bni dirham buy maanta aniga waxaa neefka aan udxyada ku gowracanaya ninkii jacd ibni dirham lalahaaye adinka xoolihiina iska gowracda buur maxay liannahu qaala ina allaha lam yatakid ibraahiima khaliila aayad qur'aan oo sariixa macnaheeda ay caddahay watakada allahu ibraahiima khaliilan you diiday markaasaa qoortaa loo dheeray asigana shaydaan baa madaxa kaga jiray wuxuuba leeyahay meeshaan aad ku dhimatid walidaalika qofka ibtidaac mar hadduu galo inuu kasoo noqdo way adag tahay leannahu diinba u arka ku shahiid meeshaan ku dhimo u leeya waana baail buu ku dhintay taa ugu daran weeyaan ayb fa amaa maa kaana wixii ahaaday oo min sunnatin ah sunnadoo min khabari khaasa khabarka aan la wada ogeyn ee gaarka ah ee dad yar ay og oo culamaa ah alladii khabarkaasoo qad yakhtalifu alkhabaru fiihi aladii khabarkaasoo qad yakhtalifu alkhabaru fiihi waa macnihii un soo noqdo khabarka nebiga laga soo warinayo ay dhici karta inay iskhilaafto oo fayakuunu alkhabaru wuxuu ahaanayaa muxtamilan lita'wiili in si badan loo fasirto oo wajaa-a alkhabaru fiihi khabarkaasna uu yimaado min ariiqi alinfiraadi sunno oo hal ariiq lagu wariyay faalxujatu cindii xujada aniga agtayda an yalzama inuu ku laazimo weeyaan alcaalimiina dadka waxgaranayo xataa laa yakuuna lahum malaha raddu maa kaana mansuusan minhu midkaas midkiisa la caday inay celiyaan malaha kamaa yalzamuhum isay ugu laazimayso an yaqbaluu inay aqbalaan shahaadata alcuduuli dadka caadilkaa ah, shahaadadooda laa anna daalika midkaas inay tahayna ma aha ixaatatun in la koobay oo labadii shahaada inay hadalkaasay u sheegeen mi mia bilmia ay tahay macnaheedii ma aha laakiin sidaas waa la qaadanaya kamaa yakuunu saw ahay nasu lkitaabi kitaabka ilaahay u caddeeyoo kale ma aha wa khabaru lcaamati dadkii badnay nebigu waxay ka can rasuulilahi ka wariyeenna ma aha wuxuu leeyahay haddii ay tahay sunnada sunnada ariiq lagu wariyey ayna ahayn suno lawada yaqaano mashhuur ayna ahayna dad gaara ay og yihiin hadday saas tahay aniga waxaan ictiqaadsannahay dadka caalimiinta oo dhan laazim bay ku tahay inay wada qaataan oo ayba nebigaba hadday ka sugnaatay inay qaataan laakiin lamid ma aha kitaabkii ilaahay wuxuu sariix u sheegay iyo sunnadii nebiga oo jidad badan laga soo guuriyo sariixayd lamid ma ah laakiin ayadana min xayثu alcamalu bihi waa waajib oo laazim oo la qaadanayo saasuu leeyahay faamaa maa kaana min sunnatin wixii sunnada ka mid ahay oo min khabari khaasa khaas dadka gaarka ah khabarkooda alladii kaasoo qad yakhtalifu alkhabaru fiihi ah, khabarkan waxaad ku fasirtaa dambo ogaashada qad ykhtab qad yakhtalifu اlkhabaru fiihi in la ogaado laysku khilaafi karo yani khabarka bimacna alcilm waay in allaha kaana latiifan khabiira bimacnaa waa ninka wax aada hoos u og marka khabarka haddii uu yahay yani wax ogaashadiisa dadka in isku khilaafaan ay suuragal tahay oo fayakuunu lkhabaru ou ahaada muxtamilan mid suuragal u ah lita'wiili in la fasiro macno badan lagu fasiro oo wajaءa alkhabaru fiihi khabarkaasna u yimaado min ariiqi اlinfiraadi qof keli kelia ah jidkiisa oo dad bood ay ogayn fاlxujatu fiihi cindii xujada waxay tahay an yalzama alcaalimiina dadka wax ogoo dhan way ku laazimayaan xataa laa yakuuna lahum intaysan u banaaneen raddu maa kaana mansuusan minhu wixii arintaas ay ka mid ahoo nebiga la caday inayna celi karin uma banaana buu leh kamaa yalzamuhum dadkaasoo ugu laasimayo an yaqbaluu inay aqbalaan shahaadata alcuduuli dadka caadiliinta ee markhaatidooda ninkaana ninkaan diladila waa la qaadana lianna daalika midkaas ixaadatun in cilmi koobid ay tahay ma ah kamaa yakuunu nasu lkitaabi boqolkiiba boqol u yihiin oo kale dadka caadilinta waxay noo sheegeen saas ma ah iyo wa khabarulcaammati dadka caamada khabarkooda dad badanoo nebiga ka waramay say u sugan tahay oo can rasuulillaahi walow shaka fii haadaa midkaan hadduu shakiya naqul lahu dhihi mayna tubtowbakan ah eh, sidaas muu ku sugan yahay walow xujadiisa laasimba ha ahaato laakiin nin aayad qur'aan inkari iyo xadiid mutawaatir nin inkari lamid ma ah laakiin waxaa laleeyahay dembi kalaad gashay tacziir iyo wax kalaa lagu qabanaya laakiin qoorta looga jari maayo buu leeyahy wa qulnaa waxaanu leenahay laysa laka malid in kunta caaliman haddaad tahay an tashuka inaad shakisid kamaa laysa laka saanan kugu banaanayn ilaa an taqdiya inaad xukmisid mooye bishahaadati shuhuudi اlcuduuli dadka caadiliinta oo markhaatiga shahaadadoosaad wax ugu xukminaysa wain amkana fiihim اlhalad inay gafaanba idoo suuragal ay tahay wax ku xukminaysaae khabarkan waaxidka ene sidaasaad u qaadanaysaa baa laleeyahay walaakin taqdii bidalika midkaasaad ku xukminaysaa cala aahiri min sidqihim runtooda midka ka muuqato hadduu ninka wax kuu sheegay nin runlow ay u yahay sidaasaad ugu qaadanaysaa wallaahu ilaahayne waliyu maa qaaba canka wixii kaa maqnaaday asaa weli kuga oo minhu min dalik marka oo minhu min shahaadat اlcuduuli ama min aruwaati اlmukhbiriina labadaba marka waxaa lagu leeyahay haddaad khabarkii waaxidka aad qaadatay ood ku camal fashay haddii xataa ay dhacdo khabarkaas waaxidka ee boqolkiiba xabadkii khaladka soo gala haddau noqoto adiga sidii kula habbooneedaa samaysatay ilaahayna intaasuu kugu cudrayaa khaladka ka dhacayn intaas kale macfuu canhu waay oo ilaahay baad u tala saaranaysaa sidii laba qofood oo caadiliin qaadi haddaad tahay labadan caadilnima aad ku ogeed hadday ku yidhaahdaan labadaa nin markhaati ninkaan inuu ninkaan dilaan markhaati ku ahay ninka adiga waa dilay allahu aclam labadaas nin xalay inay soo tashteen oo yidhahd ninkaas aan dilno maxaan ku dilnaa nin heblow oo meesha ku dhintay aan dhahna asaa dilay hadday ku soo tashteen waa dhici kartaa laakiin adiga waxaad leedahay maadaama cadaalad ay iila muuqato cadaaladoodii aan ku xukmiyey wallaahu waliyu maa qaaba canii inay hadalkaas siday u sheegeen xaqiiqa ay tahay iyo in kale ani ima saarna in cadaaladooda aan ogaadon baa i saaran saasaad leedahay hadday dhacdo markaa xataa inay sheegaan oo arrinta beenaan annaga ka sheegin ayagiyaa la qasaasana qaadiga kuma jira ayib faqaala marka wuxuu weriyey fahal taquumu bilxadiidi lmunqaici xujatu calaa man calima xadiidkii mutasilka ahay oo khabarka waaxidka ahay waa la dhammaystira waxaa laga hadlayaa xadiidkaas xadiid ku dhow oo macnaha dadkii wariyey waa hiqaad laakiin isnaadkiisa ma xariiro inqiطaac baa ku dhacay hal taquumu bihi اlxujatu kamaa qaamat biاlxadiid aladii taxadaثnaa canhu am la taasaa laga hadlaya faqaala wuxuu ihi fahal taquumu ma macnaha ma oogmaysaa oo ma laazimaysaa xujadii xujatun ma laazimaysaa bilxadiid اlmunqaطici xadiidkii go-naay oo isnaadkiisa ousan xariirin xujadii maku laazima inaan xujaysta waajib may ugu tahay calaa man may ku tahay calimahu ogaaday wahal yakhtalifu lmunqaicu xadiidka munqaica ma iskhilaafaya aw huwa wagayruhu asiga iyo gayrkiisa haddii kale sawaan ma egyihi waa su-aalaad weeyaan xadiid kastoo munqaica ma isku midba mase munqaica waa kala daran yahay ayib munqaica ma xujaa mase xuja ma aha taasaa laga jawaabay qaala shaaficiyu waxaan idhi faqultu lahu waxaanu idhi almunqaicu mukhtalif xadiidka munqaico isnaadkiisa oo go-an yahay waa iskhilaafsan yahay faman shaa hadda ninkii arko asxaaba rasuulillaahi oo min ataabiciina ka mid eh oo faxadaa xadiian waramo munqaican go-an can inabiy sala allahu alayh wasalam uctubira calayhi biumuurin laga fiiriyaa buuri yacni waxa weeyaan ninkii taabiciga ahay ee saxaabo badan arkay haddii uu xadiid nebigu u tiiriyo saxaabadii u sheegtana uusan sheegin xadiidkiisaas waxaa la leeyahay hadduu wari calayhi biumuur umuura laga fiirina haddii laga helana waa xujaa laleeyahay haddii la diidana waa kaa xadiidka musanifoo ka hadlaya mursal baa la yidhaahda meeshaan iska joogto mursalkeed muqadimo dhama u baahan yahay wabilahi taala qaala lmusanifu raximah llahu tacaala faqaala fahal taquumu bilxadiidi اlmunqaطici xujat calى man calima whal ykhtalifu lmunqaطicu aw huwa wagayruhu sawa musanifku wuxuu ka hadlayaa xadiidkii mutasilka ahay khabarka oo musnadka ah famaa rawaahu waaxidu bisanadin mutasilin cuduulin hiqaatuhu waa laga soo hadlay marka inqiaac hadduu xadiidka galo marka inqiaac meel kastuu ka geli karaa awalka buu ka geli karaa mucallaq baa lagu magacaabaa dhexda buu ka geli karaa munqatic baa la yidhaahdaa laba isku xigtaa ka dhici karta mucdal baa la yidhaahdaa midka ugu dambeeya ka dhici karo mursal baa la yidhaha magacyaal oo istilaax dadka oo culammada ay u magacaabeen bay leeyihiin ayib marka hadda musanifku wuxuu ka hadlayaa keli ah midka munqaطica ah sababtiisana irsaal ay tahay laakiin haddii inqiطaaca ou irsaal uusan ahayn layskuma khilaafsano inuu xadiidkaas daciifka yahay laakiin xadiid munqaطica oo raawi isnaadkiisa uu ka maqan yahay ee ixtijaajkiisa laysku khilaafay mursal iyo kayrkiisaa laga arkaa ayib marka musanifku wuxuu leeyahay munqaطic hadda caam buu ka dhigay lianna kulu maa lam yatasil isnaaduhu fahuwa munqaطic baa la yidhaahda laakiin hadda musanif wuxuu ula jeedaa munqaica uu ku fasiray qeyb khaas ah qaala shaaficiyu wuxuu ihi faqultu lahu waxaan u iriyey almunqaicu mukhtalifun munqaica waa iskhilaafsan yahay midku isnaadkiisa uu go-an yahay ee waxay ka dhaceen waa iskhilaafsan yahay faman shaahada ninkii arko oo arkay asxaaba rasuuli rasuulillaahi oo min ataabiciina kamide eh, faxadaa xadiian xadiid ka waramay munqaican go-an can nabiyi uctubira calayhi biumuurin umuur baa loo fiiriya marka markaan ka soo qaabano waxaa la yidhahdaa mursalka yaan rabaa qawaacid guud inaan kaa siiyo mursal waxaad horta ogaataa wuxuu ka mid yahay min aladilati almukhtalafi fiiha adilada maalan kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga iyo ijmaac iyo qiyaas calaa qila afartaas waxay tahay afarta adiloo lagu ijmaacsan yahay adilada laysku khilaafsan yahay waxaa ka mid eh mursal qowl الصaxaabi istixsaan almasaalix اlmursala maxaan ku ihahdaa iyo wixii lahal eh masaa'isha laysku khilaafsan yahayay ka mid tahay marka waxaa dareemi kartaa ninka dhahaya mursal waa xujo iyo ninka dhahaya mursal xujo ma aha inta mas'alo oo ay isku khilaafi karaan weyninkeeda bal ogow waxaa laga yaabaa in loo haayo dhowr iyo boqol mas'alo oo xadiid mursal uu ku soo arooro ninkaas wuxuu leeyahay xadiid buu daliishanayaa ninkii ka soo horjeedayna xadiid ma jira buu leeyahay marka asbaabta keentay culammada in isku khilaafto adilada loo xujaysta oo marka horeba loo ixtijaajinaya isku khilaafsan yihiin bay ka mid tahay marka mursal waxaad u fahamtaa in uu yahay min aladila almukhtalafi fi lixtijaaji wa ay ka mid tahay taas uu ogow sidaa daraaddeeda cilmi lusuul mursalka waa lagu sheegaa oo hadda kitaabka min kutub اlusuul baa laga tiriyaa kutub lmusطalax waa lagu sheegaa maxaan ku ihahdaa kutub اlfiqi wuxuu ku leeyahay sila oo aad iyo aad u weyn marka mursal sidiisaba waa inaad aada u tasawurtid bay u fiican tahay markaan kaaga bilaabo markaan mursal tacriifkiisa maxaa la yidhaahdaa mursal waxaa la yidhaahdaa maa rafacahu الtaabiciyu ilى الnabiy salى اllahu alayhi wasalam nebi ninkii taabiciga ahay wuxuu nebiga u rafciyo kaasaa mursal la yidhaahda ayib marka meeshaas waxaa ka baxay ninka ku tacriifinaya mursal inuu yahay almursal maa saqطa minhu صaxaabi ninka dhahaya kaasaa ku baxay kaas tacriif maa khaطأ weeyaan liannahu haddaan ban idhaahdo almursal maa saqata minhu saxaabi aan ogaano waxa meesha ka dhacay inuu saxaabi yahay saxaabadana kulligood waxay ka mid yihiin cuduul weeyaan mursal waxaan dhihi lahin xuja qowla waaxida marka qowlu man yucarifu lmursala biannahu maa saqata minhu saxaabi qowlun gayru saxiix weeyaan idan atacriif saxiix maxaa weeyaan maa rafacahu taabici ila الnabiy salى اllahu alayh wasalam qolo kalea waxay leeyihin saas ma ahaane hadda imaamu shaaficina hadalkiisa laga fahmayo almursal maa rafacahu kibaaru kibaaru الtaabiciina ila الnabiy salى اllahu alayh wasalam taabiciinta dadkooda waaweyn kuway nebiga u rafciyeen baa la yidhaahdaa ayb waxa mursal xujaystay waxaa ka mid e jumhuur اlmaalikiya wاlxanafiya waxaa deliishtay mursal inuu xujo yahay maaliki madhabtiisa jumhuurtooda afraad ka oo khilaafsan waa jirta iyo abu xaniifa iyo jumhuurtiisa saa tabaacdiisa dadkaas baa waxay qabaan inuu mursal xujo yahay waxaa ka soo horjeeda eh, alimaamu الshaafiعي wa atbaacuhu iyo xanaabila iyo wixii ka dambeeyo asaasna atbaacdiisa ah marka laba iyo labo yaa loo kala baxay ayib marka wuxuu leeyahay abu daawuud fii risaalati liahli maka yaa wuxuu iri mursal xujo buu ahay ilaa labadii boqoloo hijra intay ka timaado wixii ka horeeya iskuma ayna khilaafsanayn inuu xujo ahaado ilaa imaamu shaafici ou ka yimaado faradda alxadiida almursala biadilatin waadixa fatabicahu alimaamu axmed buu leeyahay markuu imaamu eh, ashaafici ou ka hadlay mursalki ou diiday sababta u diidan ou caddeeyey yaa imaamu axmed uu ku raacay axmed marka maadaama uu yahay imaam min a'immati alxadiid oo ragga waaweyn ah muxadisiintii oo dhan baa ku wada raacday markaa marka mursal qolada diidaysa waxaa weeyaan alimaamu shaafici madhabtiisa iyo alxanaabila iyo almuxadithuun marka walidalika imaamu muslim wuxuu leeyahay wاlmursl fi asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlأkhbaari laysa bxuja marka imaamu muslim oo muqadimatu صaxiixiya saas ku leeyahay haddii aan nahay dad ahlulcilmi biاlأkhbaar oo muxadisiin ah mursal xuja ma aha marka muxadiثiinta qowla waaxidan bay ka tahay ilaa maa shada mooye mursal inuusan xujo ahayn ayb marka waxaad garatay mursal tacriifkiisa iyo cidda yani kala qabto oo macnaha laba madhab iyo laba madhab iyo muxadiثiintaoo xaqiiq ahaan ay tahay mursal aqbalitaankiisa iyo diidadiisa in laga qaato muxadiثiinta weeyaan markaa sidaa daraaddeed a'imat اlxadiid oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin inuu mursalka xujo ah ayb marka waxaan kaaga sheegayaa wax yar manaa xujada loo diiday ama xujada loo ogolaaday qoladaan macnaha mursal waa xujo dhahayaan waxay leeyihiin maadaama ninka taabiciga ou qaala qaala rasuulu اllahi uu yiriyey waxa meesha ka maqan sida badan waxaan weeyaan saxaabadii waay saxaabadana waxaan isku waafaqsanay gibigeen inay cuduul yihiin marka saas hadday tahay in saxaabiga la sheego iyo inaan la sheegin wax isma dhaamee mursalka xujo saasuu ku noqonaa saas bay leeyihiin waa qayb daliilkooda labaad waxay leeyihiin oo mursalka inuu xujo u yahay ninka oo taabici ah oo dadkaas ahlu khayrka ah waxaa aada u fog hadal inay u tiiriyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ayna ogeen cidda u sheegtay ayagoonaan hubsanin ayagoo aanan ogeen cidda u sheegtay oon hubsanin nebiga inuu tiiriyaan waa ku weyntahay markaasaa waxay yidhaahdeen man asnada faqad axaalak ninkii isnaadkii kuu sheego wuxuu ku yidhi isnaadkaasaan xadiidkan ku wariya iska fiiri ninka xadiidka isnaadkiisa xadfane faqad eh, takafala faman xadafa اlisnaada faqad takafala laka ninkii isnaadkii qaarkiisa xadfay mursalne asaa kuu kafaalo qaado inta maqan eh, asaa kaaga kafaalo qaado waa daliilka labaad daliilka saddexaad waxay leeyihiin waxaa weeyaan waxaa la weydiiyey xasanulbasri iyo gayruhu min ataabiciin oo maraasiil badan iska leh markaasaa waxaa leeyihi waxaan idiin aragnaa marar badan ood nebiga wax u tiirinaysiin adinkana nebigu wax kama aadan maqlin ee maad noo tiirisaan ood noo sheegtaan ninka idiin warramo markaasuu yihi xasanulbasri kayruhum haddii aan idiin idhaahdo qaala qaala rasuulullahi oo ninkii nebiga iiga sheegay aanan kuu sheegin macnaheedii waxay tahay buu yidhi faqad akhbaranii akaru min waaxidin dad badan baa ii sheegay saan kuugu tirtiri lahay awgeed iska dhaafan qaala rasuulullahi aan kuu iri buuri marka saddexdaas daliil baa abraz aladila liman qaala bilixtijaaji bilxadiid اlmursal yaa yaa yay daliishta ayb qaybta kale markaan kasoo horjeedo oo imaamu shaafici uu ka mid yahay mursalka maxaad ku diideen baa la yidhi markaan mursalka maxaad ku diideen markaasaa waxaa la leeyahay mursal waxaa lagu diiday adilo badan oo ay ka mid taha ugu baarisan ninkaan meesha ka maqan markuu taabici yidhaahda qaala qaala rasuul markuu yidhaahdo cid baa meesha ka maqan ciddaas meesha ka maqan markaan waxay suuragal u tahay inuu yahay ninkaa taabiciga ah inuu taabici kale ka wariyey taabicigaas kalena saxaabi uu ka wariyey labadoodii intuu isla xadfo markaan qaala rasuulullahi uu yidhaahdo meeshii marka waxaa ka maqan nin taabici ah iyo nin saxaabi ah marka saxaabada waaba cuduul laakiin ninkii taabiciga ahay oo kaloo meesha ka maqnaay yaa noo og cadaaladiisa lianna ataabiciina laysuu kulluhum cuduulan marka maxaan ku ogaan karnaa ninkaas meesha ka maqan oo ay suuragal ay tahay inuu ka maqan yahay yaa cadaaladiis noo og inay arrintaas jirtana waxaa noogu daliil ah aan u laabana axaadiidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan arkaynaa buu ku badana taabiciin ka wariyeen taabiciin kale ka soo qaada xadiidka inama alacmaalu binniyaati waa xadiid mashhuura awalu xadiidin fii saxiixi اlbukhaari sidee lagu wariyey yaxya bnu saciid alansaari oo taabici ah ibraahimu taymi oo taabici ah calqama ibn abi waqaas oo taabici ah cumar bn khadaab oo saxaabi ah saddex taabiciya ah ku kulantay isnaadkaas oo keli ah marka hadduu dhihi lahay had yaxya bnu saciid alansaari hadduu dhihi lahay qaala rasuulu llahi inama alacmaalu binniyaat hadduu dhihi lahay waxaa ka maqnaan lahay meeshaas ibraahimu taymi iyo calqama iyo cumar bn saxaabi kelimaana laba taabiciya sii maqnaan lahay marka waxaa la leeyahay annagan waxaan ognahay xadiidka warintiisa inay ku xiran tahay wax la yidhahda ixtiyaad maadaama tataraqa alixtimaalu ilaa hada lisnaad baطla alixtijaaju bihi maxaa yeele maadaama aadan ii goyn karin qofka meesha ka maqal saxaabi keligiis inuu haddaadan ii caddayn karin ee ay ixtimaal jirto inuu taabici kale meesha ku jiri karo taabicigaasna inuu caadil yahay inuu caadil ahayn haddana aan la kala ogeyn ixtimaalkaas hadduuba meesha yimid xadiid nebiga waxaan sugneen looma tiirin karo taas qayb weeyaan iyo qaybta aan kuu sheego oo waxaa weeyaan waaqica marka laabananana waxaan helnay ataabicuun yarwuuna can bacdihim can bacdihim can الصaxaaba can الnabiy sala اllahu alayh wasalam waa badan tahay qaybka saddexaad oo daliilkooda waxay leeyihiin waxaan bahaynaa axaadiid badan oo mursal noqotay oo ninkii taabiciga ahay markii irsaalkii la yidhi ninka xadiidkaan kuu warramay noo sheeg yaa wuxuu tilmaamay dad taabiciin ah oo haddana saxaabo ka sii wariyey taabiciintii markaan fiirinay ay noqdeen dicaaf miithaalyaal oo imaamu shaafici uu kuu sheegi doonay ka mid tahay saas marka hadday badhacdoomu waaqican ku aragnay man yaquulu min ataabiciin qaala rasuulu llaahi markii la yidhi ninka kuu warramayna noo sheeg ou magacaabay dad dicaaf ohoon la xujayso karin hiqadii waxay nooga dhuntay markaan mursal oo dhan inana xujo haddii marka saas aan idhaahdo ma dhihi karno markaan mursalkii kulligiis eh, yani xujo eh, ma aha markaan idhaahdo qaar markaana laga aqbalaa qaaraan laga tegaya annagoon daliil u ahayna ma dhihi karno marka iyadoo sunnada nebiga loo dadaalayo xikmada waxay keenaysaa inaan la dhihin mursal xujo waaye inaan la dhihin ay keenaysaa qolo saasay leeyihin ayb marka mursal maadaama daciif uu yahay wuxuu ka mid yahay axaadiidta dicaafka ah laakiin dacfigooda gayru shadiid uu yahay dacfun aakhar yumkin an yataqawaa bih xadiidka mudaliska ah, iyo midka munqaica ah, iyo midka maxaan idhahdaa mursalka waxyaalaha oo taqwiyada aqbala bay ka mid yihiin ayib marka haddii aada doontid tawasuc inaad ku ogaatid mas'aladaas afضal kitaabin ulifa fi hada اlfani waxa weeyaan jaamiع التaxsiil بأحkaami الmarasiil lلimaam الcalaaئي wa hal mujalad mursalka keli waxaa looga hadlay boqol safxad nin kastaba inta adila inta madaahib haddaan labada madhabo ugu qawisan baan kuu sheegay laakiin toban madhab baa jirto oo mursalka ay leeyihiin qaar macnaha waa xujo goormo waayo haddii min kibaari taabiciin haddii qole waxay leeyihiin waa xuja waa goorma haddii uu yahay min bacdi taabiciin oo dadka la yaqaana ka saciid ibnu musayab iyo wax lamid adiga toban qowl baa ku jirto isku khilaafsan laakiin labada ugu abrisan ee saaxada aada loogu daraasaya labadaas ra'yaan kaaga soo gaabin kitaabkaas ninkii rabana waa ka fiirin karaa ayb marka fiiri musanifku wuxuu leeyahay qaala ashaaficiyu faqultu lahu waxaan u iriyey almunqaicu mukhtalifun xadiidka munqaica waa mukhtalifo waa iskhilaafsan yahay oo xugum lama siin karo faman shaahada asxaaba rasuulillaahi ninkii arko oo min ataabiciina ka mide eh, oo faxadaa xadiian xadiid ka waramo munqaican can الnabiy bimacnaa ana kabiira ataabiciina qaala qaala rasuul lahi saas waay uctubira calayhi biumuurin umuur baa horta laga fiiriyaa buuri marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidkii mursalkaay xujo ma ah laakiin waxa weeyaan haddii uu yahay ninka irsaalka sameeyey taabici ma aha laakiin waxau ka mid yahay min kibaari الtaabiciin kibaari taabiciinna waxaa loola jeedaa dadka oo dad badanoo saxaabada ka mid ee xaleelay yacni dadkii badan nin maalan saddex boqoloo saxaabi laba boqoloo saxaabi boqol saxaabi nolosha ku gaaray ee la kulmay ee la hadlay ninkaas waxaa leeyahay kibaari taabiciinuu ka mid yahay laakiin waxaa ku baxday sikaari taabiciina oo ninkii hal saxaabi ama laba saxaabi ama toban saxaabi arkay waxaa la ogaanaa mucdamu marwiyaatihi inamaa hiya min الtaabiciina alآakhariin saasaa la ogaanaya ayb minhaa waxaa ka mid a buu yihi markaan an yundara in la fiiriyo ilaa maa arsala min alxadiid ilaa maa arsala ninkaas oo min kibaari الtaabiciina wuxuu diray oo min alxadiidi ka mid fain sharikahu fiihi اlxufaadu fain sharikahu hadday la wadaagsadaan fiihi fii dalika alxadiid almursal alxufaadu alma'muunuuna dadka xufaadka ee la aaminay oo fa asnaduuhu ay tiiriyaan ilaa rasuulillaahi ay u tiiriyaan bimili macnaa maa rawaa wuxuu wariyey wax la macnaho mursalka ahay kaanad haadihi midkaan waxay ahaataa dilaalatan tusin calaa sixati man shaksi inuu ka man alaa calaa sixati man xadiid ansaxitaankiisa ah aw mase calىa صxati man shaksi asaxitaankiisa ah qabila canhu asaga ka aqbalay iyo wa xifdihi calىa صxati xifdihi iyo xifdigiisa inuu ansaxay ay ku tusinaysaa wuxuu leeyahay xadiidkaas mursalkaa haddaan u helna dariiq kale ee dadkii oo xufaadka ahay ay nebiga u tiiriyaan xadiid musnad waxaa loola jeedaa matasala isnaaduhu marka waxaa la leeyahay maxaa faa'iidada mursalka uu leeyahay haddiiba musnad kala la oo xufaad ma'muunuun ay wariyeen mursalkan wuxuu wariyey maxaaba looga baahan yahay markaa qole waxay leeyihiin musnadkaas dad xufaad ahaa wariyeen laakiin waxaa dhici karo inqitaac kale yaa ku jiri karo marka mursalkii iyo dadkaas kale waxay wariyeen yaan u daliishanaynaa markaan ana lahaa ana lihaada shay aslan inuu leeyahay ayib ama waxaa la leeyahay waxaa looga faa'iidaysanaya xadiidkaas musnadka ah oo xufaadka ay wariyeen hadduu saxiix yahay haddii mursal kale oo waafaqo waxaa looga faaiideysanaya looga faa'iidaysanayaa haddii xadiidkaas xadiid kale ou khilaafo waxaa la rajaxayaa xadiidkan musnadka mursalkaan ay ou wato xadiidkan musnadka oo mursalka uu la jiro yaa la rajaxayaa xadiidkaas kalea laga rajaxayaa marka mursalka faa'iida baa laga helaya min baabi taqwiya saas baa la leeyahay marka suurada mursalka lagu aqbali kara waxaa weeyaan in طariiq kale loo helo oo dad aaminiin oo xufaad ay wariyeen qayb waa kaas wa in infarada hadduu la keli noqdo ninkii kibaaru taabiciinta ahay biirsaali xadiidin xadiidkii inuu irsaal ku sameeyo ou xadfo lam yashrakuu fiihi ousan la wadaagsanin man yusniduu xadiidkaas nin nebigu tiirinaya qubila waxaa laga aqbalayaa maa yanfaridu bihi waxuu la keli ahaado min daalika ka mide wayuctabaru calayhi waxaa loo fiirinaa bian yundara waxaa laleeyahay haddii xadiidkii nin keligiis mursal ou ka dhigo oo aan loo haynin nin kale oo xadiidkaas mursalka ah mutasal ka dhiga looma hayo waa laga aqbalayaa goormaa la aqbalayaa bian yundara in loo fiiriyo layska aqbali maayo cumuuman marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay haddii uu yahay mursilka ninka wax irsaaliyey min kibaari taabiciin hadduu yahay mumkin an yataqawaa bihi mursaluhu biumuurin ya'tii dikruhaa umuurtaan bay ku imaanaysaa marka waa in infarada hadduu la noqdo ninkii taabiciga weynaay biirsaali xadiidin xadiid inuu ow diro oo macnaha mursal ka dhigo xadiidkoo lam yashrakuu fiihi ousan la wadaagsanin man yusnidu xadiidkaas nin tiirinayo qubila waa laga aqbalayaa maa yanfaridu bihi waxuu la keli ahdo min dalika muطlaqan ma ah wayuctabaru calayhi waxaa laakiin loo fiirinayaa bian yundara in la fiiriyo hal yuwaafiquhu inuu waafaqayo iyo in kale mursilun mid kaloo wax diro mursilkoo kayruhu asiga aanan ahayn oo miman ka mid ee eh qubila alcilmu canhu cilmiga laga aqbalay oo min gayri rijaalihi isnaadkii hore rijaashiisana aan ahayn aladiina rijaalkoo qubila canhum ayaga laga aqbalay wuxuu leeyahay imaamu shaafici haddii mursalkii xadiid musnad oo qawiye la waayo waxaa loo fiirinaa haddana mursalkii mursal kala loo fiirina yani xadiid mursal masalan nin baa wariyey can moxamed bni sirin can الnabiy salى اllahu alayه wasalam isnaad kalea lagu wariyey can saciid ibn اmusayab can الnabiy salى اllahu alayه wasalam marka mursalkii moxamed ibni sirina taabici oo wariyey iyo mursalkii saciid ibn musayab oo wariyey ayaa hal macno isla noqday marka waxaa lagu leeyahay mursalkan mursalkan kale waa qawiyeyna imaamu shaafici saasuu qabaa laakiin waa goormaa waa inayna isku ahayn hal ariiq waa inayna ku kulmaynin hadda fiiri matalan haddii malik bnu anas oo kale u wariyo malik bnu anas can naafic can saciid bn اmusayab can الnabiy sal اlahu alيه wasalam buu yihi matalan ka soo qaado laba taabici weeyaan haddana isnaad kaluu maalik ku wariyey maalik can naafic can moxamed ibni siriin buu ri labadaas hadda laba mursal ay u kala eg yihiin oo mursal saciid iyo mursal moxamed ibni siriin kaas la aqbali maayo liannahu waxaa weeyaan hal meel ay ku kulmeen naafic ay ku kulmeen maadaama hal isnaad ay kuwada kulmeen ay kala dhaqaaqeen ikhtilaaf baa la yidhaahdaa ikhtilaaf yudacifu walaa yuqawi kaas laga hadli maayo laakiin midka laga hadlayo waxa weeyaan haddii uu yidhaahda malik bnu anasin can الzuhri can saciid bni musayb can الnabiy sala اllahu alayh wasalam qayb waay kan kalena wuxuu yihi maala malik bnu anas can salim bni cabdillaahi can الnabiy salى اllahu alayh wasalam laba mursal waay salim bni cabdillaahi mursal waa taabici kanna waxa weeyaan saciidna waa taabici kale laakiin isnaad kastaba goonigiisu u socdaho iskuma darsano marka waxaa weeyaan isnaadkii horoon mursalka ka aqbalnay iyo isnaadkan kaloon ka aqbalnaa laba isnaad kale ah marka musanifka taasuu u jeeda saas hadday tahay laba ariiq oo toosan oon meel isaga soo dhacayn hadday yihiin waxaan ka qaadanaynaa labadaas dad oon war iska haynin hadday hal madni isla wariyeen in xadiidkaas asal ou leeyaha ka qaadanayna saasuu leeyahay marka wayuctabaru calayhi waxaa loo fiiriyaa bian yundara in la fiiriyo hal yuwaafiqu mursilun nin kaloo wax mursil manaa taabicigii wax diray waa mursil hal yuwaafiqu mursilun gayruhu mursil aan asiga ahayn ma mursilkaasoo miman ka mid eh qubila alcilmu canhu cilmiga laga aqbaloon daciif ahayn ninkaas taabiciga horta nin cilmiga laga aqbalo hiqa inuu ahaado waay haddana waxaa shardiya ah min gayri rijaalihi haddana rijaashi aanan ahayn aladiina rijaalkoo qubila canhum isnaadkii horeo mursalka ahaay oo cilmiga laga aqbalay aanan ahayn oo laba isnaadoo kala toosanon meel isaga soo dhacsan aanan ahayn kaasaa la rabo fa in wujida daalika midkaas haddii la helo kaana dilaalatan bay ahaataa cadtusid yaqwaa lahu oo macnaha yaqwaa lahu u adkaynayo mursaluhu mursilkii hore waa adkaanaya wa hiya adcafu min aluulaa midda hore idaa ka daciifsan buuli haddii la helo mursalkaas mursalka loo qawiyeeyo ee aanan isku dariiq ahayn kaana dilaalatan bay ahaataa yaqwaa lahu mursaluhu ninkii hore mursalkii ou diray inuu xadiidkiisa awood leeyahay aan laga fahmayaa wa hiya adcafu min aluulaa waxay ka daciifsan tahay tii horoo ahayd mursal iyo musnad mursal baa la helay waxaa la helay mursalkaas asiga ah xadiidka ah asnadahu xufaad lma'muunuuna kaasaa qawi badan laakiin kan labadan mursalna waa qawi laakiin kii hore ka dambeeya saas wa wain lam yuujad dalika midkaas haddaan la helin nudira waxaa loo fiiriyaa ilaa bacdi maa yurwaa waxa la warinaya qaarkooda can bacdi asxaabi rasuuli illaahi qowla lahu xaal uu yahay waxaa la fiirinaya haddii la waayo mursalkii mursal kala loo waayo waxaa la fiirinaya nudira ilaa bacdi maa shay qaarkiisaa la fiirinayaa yurwaa laga warinaya can bacdi asxaabi rasuuli illaahi qowlan lahu xaal uu yahay saxaabiga qowl uu leeyahay waxaa la arkay xadiidkii mursalka ay macnihiisa yaa nin saxaabi ene uu yidhi saxaabiga nebigu uma tiirin nebigu hadduu tiiri laha xadiidu noqon lahay laakiin ninkii saxaabiga ahay baa macnihii mursalka xadiidkii ahay buu hadal asiga ka mid ayuu ka dhigtay marka waxaa iswaafaqay taabicigii xadiidkii mursalkiisii iyo qowlkii saxaabiga ah u jawaabay macnaha iftooday yaa iswaafaqay marka waxaan leenahay waxaan qaadanaynaa maadaama mursalkaas hadalkii nebiga ahay oo wax ka waafaqay mursalkii hadduu qowlkii saxaabiga wax ka waafaqay waxay tusinaysaa inay asal meeshaas uu leeyahay saasaa la leeyahay fain wujida haddii la helo maa yuwaafiqu wax waafaqaayo maa rawaa can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu ka wariyey ninkii taabiciga ahay haddii nin qowl ahoo saxaabi loo helo kaanat fii haadihi midaan waxaa ku sugnaanayso dilaalatun tusid calaa annahu taabicigii lam yaakud mursalahu mursalka xadiidkaay kama ausan qaadanin ilaa can aslin asal mooye yasixu uu ansaxayo in shaa allah markaan aragnay xadiidkii mursalka ahaay inuu qowl saxaabi waafaqay waxaan ogaanay hadalkaas saxaabiga ah ou sheegtay iyo xadiidkaas mursalka ah inay iskula noqonayaan marka laysku daro hadal nebigoo jiray inuu ahay yaa laga fahmayaa oo asal oo oo loo asalaynaya hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka fa in wujida haddii la helo yuwaafiqu inuu waafaqayo taabicigii maa yurwaa can rasuuli illaahi nebiga waxa laga warinayo kaanat fii hadihi waxaa ahaata dilaalatun tusid calaa annahu taabicigaas lam ya'khud mursalahu ma qaadanin ilaa can aslin mooye yasixu asalka waa yasixu in shaa allah ayb wakadalika midkaas waxaa lamide in wujida haddii la helo cawaamun dad badan oo min ahli اlcilmi kamide yuftuuna ayagoo jawaabaya bimili macnaa maa rawaa can الnabiy nebiga wuxuu ka wariyey wax la macne haddii la arko xadiidkii mursalka ahay macnihiisi ulajeedadiisi yaa culammadii waaweyneed oo taabiciinta iyo dadkii a'immada ahay oo dhan yay calaa muqtadaahu sida asiga u yahay jawaabeen marka maxaa weeyaan ana hada almursal taqawaa bihi camalu ahli اlcilmi oo dadkii culamada fuqahaa اlamsaar oo min jamiici mudun alcaalami alislaamiya waxaa la arkay ayagoo jawaabaya ulajeedadii mursalkii oo kale hadda maalan waxaa ka mid ah xadiidka qowlka ilaahay uu yidhi faman walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila xadiid mursal oo na soo dhaafay baa nabiga loogu wariyay inuu yidhi sabiilka maxay tahay markaa azaad waraaxila marka waxaad arkaysaa culamadii oo dhan marka la weydiiyo maa macna الsabiil almaطluub fi hadihi اlaaya kul yufti banahu zaad wاraaxila iyo wixii lamid ah layidhi marka taas waxay noqotay xadiidkii mursalka ay muqtadihiisii ulajeedadiisu ay culamada dhan jawaabaan taas waxay daliil u tahay shaygaas dhaqan inuu ahaay nebiga laga soo gaaray saxaabada soo maray a'imadii islaamka saas ay u jawaabeen inay tahay yaa laga fahmayaa baa laleeyahay wakadaalika midkaas waxaa lamide in wujida haddii la helo cawaamun dad badan oo min ahli lcilmi ah yuftuuna ayagoo jawaabaya bimili macnaa maa shay macnihiisa rawaa ninkii taabici u wariyay can nabiy sal allahu alayh wasalam qaala shaaficiyu haddana wuxuu ihi uma yuctabaru calayha intaas waxaa lagu sii darayaa waxaa leeyahy mursalka horta waa inuu ahaadaa min kibaari taabiciin ko oo imaamu shaafici dhahi maayo kullu mursal oo dhan dhammaa qawiyooba ma dhahayo madhabkiisa an yakuuna min kibaari taabiciin waa in loo helaa xadiid kaloo musnada oo asiga macnaha lagu adkeeyo haddii la waayo mursal kale oo isnaad gooni leh haddii la waayo qowl saxaabi oo waafaqsan mursalkii haddii la waayo dadka a'imada oo islaamka ah inay ula jeedadii xadiidkii mursalka ah ay wada qaataan intaas markii la helo waxaa dheeraad oo loo sii baahan yahay intaas keligeed maaha waxaa loo sii baahan yahay buu ku leeyahay bian yakuuna inuu ahaada ninka mursilka oo kibaara taabiciinta ka mide eh, idaa samaa hadduu magacaabo man rawaa canhu ninkuu ka wariyey lam yusami inuusan magacaabaynin majhuulan ninaan la aqoonin walaa marguuban nin oo la nacayo inuusan magacaabin can iriwaayati canhu in wax laga wariyo la nacayo oo fa yustadallu bidalika waxaa loo daliishanaa calaa sixatihi inay ansaxaysoy saxiix tahay fii maa rawaa canhu wuxuu ka wariyey tanna waxaa wuxuu leeyahay ninkaas aan leenahay mursalkiisa waa la aqbalayaa aan leenahay waxaa dheeraad uu abuu ah ku leeyahay haddii aan u baahano nidhaahdo war ninkan aada xadaftay noo sheeg haddii la yidhaahdo ou sheego ninka meesha ka soo baxaaya waa inuusan noqonin niman la aqoonin ama nin daciif lagu yaqaano rio in wax laga wariya balanacay inuusan noqonin laakiin ninkii mursalka samayn jiray haddaan idhaahdo mararka qaarkood noo magacaaw ninkii aad meesha ku sheegi jirtay ee dad majhuuliin iyo dicaaf u magacaabo waxaan leenahay wax allaale wixiid mursal warisoo dhan waa iska diidnay markaa wixii ka dambeeya markaa sidaa daraaddeeda waxaa lagu leeyahay imaam fulaani oo min ataabiciina maraasiiluhu shibhu riix baa lagu leeyahay dabeeshaas wax laga soo qabta may leedahay maya maraasiishiisa dabeeshaas ay lamid tahay wax macno ay leedahay ma leh sababta waxaa weeyaan markii la yidhaahdo ninka aad xadafta noo magacaaw dad aan la aqoonin iyo wax aan la rabin in wax laga wariyay magacaabayaan waxaa loo daliishtay markaan mursal kastow leeyahay in layska dhaafo marka taasuu u jeedaa qaala shaaficiyu uma yuctabaru calayhi waxaa loo fiirinaa buu ku leeyahay bian yakuuna inuu ahaado idaa samaa hadduu magacaabo dhacdo man rawaa canhu mursalka ninkuu ka wariyay hadday dhacday inuu magacaabo lam yusamihi inuusan magacaabaynin majhuulan niman la aqoonin ninkii raawiga haddaan la aqoonin majhuul nin laa yucraf fiihi jarxun walaa tacdiil waayo walaa marquuban mid la nacaayo can iriwaayati canhu in laga mid in la wax laga wariyo la nacayo inuusan magacaabaynin haddii marka saas ay tahay oo nin fiican ou magacaabayo fayustadallu bidalika waxaa loo daliishanaa alaa sixatihi calaa sixati mursalihi fii maa rawaa canhu wuxuu nabiga ka wariyay markaas kadib haddii nin majhuul ah ama marquub riwaaya uusan sheegaynin ee dad fiican ou magacaabo wixii kalena laga helo shuruudii kale markaas ka aan leenahay wixii mursal ood warisa waa lagaa waa lagaa maqlay waa qayb waxaa kaloo lasii baahan yahay wayakuuna wa an yakuuna haddana inuu ahaado idaa sharika hadduu la wadaagsado axadan shaksi oo min alxufaadi ka mide eh, fii xadiiin fii riwaayati haddii uu la wadaagsado lam yukhaalifhu inuusan khilaafin lala rabo fain khaalafahu hadduu khilaafo wujida xadiiuhu in la helaya la rabaa anqasa inuu yahay kii ka gaaban kaanad waxay ahaataa fii haadihi midaane dalaa'ilu tusaalayaal baa ahaanayso calaa sixati makhraji xadiidi xadiidkiisa meeshuu ka soo baxay oo mursalka ah inuu saxiixa loo qaadanayo tanna ula jeedadeeda waxa waaye markaan ba iska dhaafna mursalon xaggaas iska dhigno ninkan daa'iman lagu yaqaana inuu irsaalka sameeyo yaan leenahay axaadiidtii kale oo wari jiray aan loo laabanayo axaadiidtii kale oo wari jiray dadkii la wari jiro xufaadka ahi asaa la ysku bandhigaya kuwaan mursalka markaan iska reebno axaadiistiisii kale iyo dadkii xufaadka waxay wari jireenaa la haddaan helno inuu xufaadii waafaqayo ee xadiidkasay u wariyeen uu warinayo ama xadiidkiisa uu ka gaaban yahay kii xufaadka oo kale waxaanu qaadanaynaa maadaama raggaas markay waafaqeen si fiican oo u keenay markuu keligiis meel marane inay sidaa sax u yihiin aanu qaadanayna saasa ulajeedada ay tahay marka waxaa loo leeyahay fa in khaalafa wujida xadiidu anqas waxaa loo jeedaa ruwaadka laba shay bay kala xadiidka hadduu dheer yahay ama xadiidka maalan afar jumlow ka kooban yahay oo kale ceeb ma aha ninka raawiga ah afartii jumlo haddii uu laba ka mid ee shaki ka gasho inuu labadoodi iska xadfo ee labadii huba oo ku gaabsado wax ceeb ay leedahay malaha laakiin ceebti waxay ka imaanaysaa shay aadan hubin inaad warisid oo hadhow dadkii aad ku khilaaftay xifdigaadaad meel kala dhacday aad kaga dhacday riwaayadaadan waa la diidaya marka riwaayatu raawi لxadiiثi طawiil anqas mimaa rawaahu غayruhu ceeb ma aha taas waxay daliil u tahay ninkan intuu hubu ku gaabsaday ammaan weeyaan marka haddii ninkan aan helno dadkii xufaadka ahay waxay wariyeen inuu la waafaqaya tamaama bitamaam ama uu ka soo gaabinayo intuu asiga hubo uu ku gaabsanayo waxaan ogaanaynaa markaan wixii kaloo maraasiishii kaloo wariyey inay wax sax yihiin saasuu ujeeda wayakuuna wa an yakuuna inuu ahaadaa la rabaa ninkii kibaaru taabiciinta ka mida ah mursilka ahay idaa sharika hadduu la wadaagsado shaaraka axadan shaksi oo min alxufaadi ka mide eh, fii xadiidin fii riwaayati xadiidan lam yukhaalifu ma khilaafayo sidii u wariyan u warinay fain khaalafahu hadday dhacda inuu khilaafane wujida xadiiuhu yaa la helayaa xadiiu lmursili anqasa inuu ka naaqusan yahay ninkii xaafidka ee xadiidkiisa markaa waxa weeyaan kaanat fii haadihi midkaan waxaa ahaanayso dalaa'ilu tusaalayaalo calaa sixati makhraji xadiidi xadiidkiisii mursalka ahay meeshuu ka soo baxay inay saxiix tahay yaan u qaadanaynaa u daliishanaynaa buu yidhi ayib wamataa khaalafa markuu ninkii mursilka ahay khilaafo maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay adara bixadiidihi xadiidkiisau dhibay ninkaas xadiidkiisi dhiba u geysto waxaa la leeyahay kullu maa yarwiihi hayru maqbuul aa la leeyahay xataa laa yasaca axadan axad intaysan waasac ugu noqon noqonaysan u bannaanayn oo minhum min alculamaa'i qabuulu mursalihi mursalkiisii inuu aqbala markaas kadibna may u bannaan tahay ma mataa khaalafa ninkii raawiga ay hadduu khilaafo maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay adara bixadiidihi xadiidkiisou dhibay oo hadda kadib wax laga aqbalaya male xataa laa yasaca axadan saysan axad ugu waasac noqonaysan u bannaanayn oo minhum min alculamaai ka midi eh, uma bannaanaanayo qabuulu mursalihi mursalkiisa in la aqbala markaas kadib uma bannaanaanayo buuri qaala imaamu shaafici wuxuu uri waidaa wujidat idalaa'ilu tusaalayaalkii haddii la helo bisixati xadiidihi xadiidkiisa inuu saxiix yahay bimaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay hadduu xadiidkiisa inuu saxiix yahay lagu helo oo wixii ha loo fiiriya aan iri laga helo axbabnaa waxaan jeclaanaynaa markaas an naqbala mursalahu mursalkiisa in axbabna weliba xataa yani yalzamu calayna an naqbala xadiidahu ma ah waxaa nala fiican oo noola muuqda buu leeyahay an naqbala xadiidahu haddii shuruudaas ou oofsado an yakuuna min kibaari الtaabiciin وan yuwaafiqahu axad الxufaadi musnidan aw mursal aakhar aw qowl الصaxaabi aw aftaa bihi bacdu ahli اlcilmi oo kale haddii intaas mid kamida loo helo haddana ou ahaada ninkaa nin lagu yaqaano inuu dad fiican ka wariyo dadka xufaadkana uusan khilaafaynin shuruudaasoo dhan haddii laga hela buu leeyay imaamu shaafici yaa kibaaru taabiciin xadiidkooda mursalkaa xujo waa la dhihi karaa markaasuu wuxuu kusii daray walaa nastadiicu ma awoodi karno an nazcuma inaan sheegano ana alxujata xujadii tahbutu bihi bilmursali mursalkii inay ku sugnaanayso hubuutaha ka hubuutihaa xujadii sugnaashadeedoo bilmutasili xadiidka xariira ay ku sugantahoo kale ay ku sugan tahay ma dhihi karna buuri annagoo markaan leenahay mursalkaas haddii shuruudda laga helo waa la qaadanaa markaan leenahay macnaheedii ma aha inuu mursalkii aan ka dhigaynay xadiidkii musnadka aan ka soo hadlaynay oo kalau la mid noqonaa oo sidii kaas oo kale ay ahayd buu noqonayaa dhihi kama karna buu leeyahay oo kaas waa ka gaabiyaa laakiin baabka haddii wax kale loo waayo asaa la qaadanaya saasuu leeyahay wadalika maxaa yeelay wuxuu leeyahy musanifka ana macna almunqaici munqaica macnihiisa muqayabun mid naga maqan weeyaan munqaica waxa weeyaan raawi baa meesha ka maqan raawigaasna laa nacrif fiihi jarx walaa tacdiil macnihi saas wa yaxtamilu waxaa suuragale an yakuuna ninka mursilka oo wax diray inuu yahay xumila inuu ka ximbaaray caman shaksi ou xadiidka ka wariyay yurgabu la nacayo can iriwaayati canhu in wax laga wariyo la nacayo idaa sumiya haddii la magacaabo wuxuu leeyahay waxaan u leenahay aanu leenahay macnaha musnadkii oo kale lamid ma aha sababtiisa waxay tahay waa lagu leeyahay ninka meesha ka maqanaan aqoonin marka waxaa dhici karto haddii la raad raadiyo an yakuuna inuu yahay ninkii mursilka ahay xumila xumila xumilu maba jirte ficil maadi mabni weeyaan xumila inuu ka soo ximbaarsaday canman shaksi oo wax ka wariyey yurqabu la necab yahay can iriwaayati canhu in wax laga wariyo la necab yahay idaa sama hadduu magacaabo ama idaa sumi haddii la magacaabo waxaa dhici karta ninkii haddii la helo inuu nin la necab yahoo daciif inuu yahay aa dhici karto wa ana bacda almunqaicaati munqaicaadka gaarkoodoo xadiidka munqaica qaarkeed wain waafaqahu mursalun mursal kalaba ha waafaqo milu asiga ka mid eh faqad yaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna makhrajuhaa meesha ay ka soo baxayaan waaxidan inuu yahay min xayثu low sumiya haddii la magacaabana lam yuqbal aan laga aqbalayn asigii baa lasii daba socdaa inkastoo aan ku leeyahay mursal haddii shuruudaas laga helo waa la aqbali karaa haddana waxaa dhici karta buu ku leeyahay iyadoo shuruudi laga oofsay inuu sii daciif noqdo yaa dhici karto oo wuxuu ku leeyahay axaadiid badan oo munqaicaad aha dhici karto mursal kalaba ha waafaqo oo waataan yidhi mursal in waafaqahu mursalun aakhar yataqawaa bihi waataan soo niriye aydoo mursal kale oo waafaqay yaa laga yaabaa haddana labadii mursal xaqiiq ahaan hal mursal inay ku wada noqoto oo markaan haddan yidhi maalan malik bnu anas can الzuhri can saciid bni musayb can الnabiy oo kana aan idhi malik bnu anas maala can yaxya bni